sugan canha caaisha laga warinayo kaana wuxuu ahaa xuran xor buu ahaa xaafidku wuxuuna yidhi waalwalu midka hore lafdiga hore ama riwaayada hore ama dariiqa hore ee sheegaya inuu adoon ahaa ninkeedu al dariiqa horeba ahbatu sugnaan badan oo lafdigan dambe ee xor inuu ahaa ah ka horaa ka xoog badan weeye macnaha wasaxa waxaa ka asaxay can ibni cabbaasin radia allahu tacaala canhumaa cinda albukhaariyi bukhaari agtiisana ku asaxay annahu isagu oo kee ah zawju bariira annahu isaga oo bariiro ninkeeda ah kaana inuu ahaa cabdan addoon inuu ahaa ayb xadiidku wuxuu sheegayaa bariira waan soo marnaan marnay xadiidkeeda waan soo marnay waxay ahayd addoon bay ahayd marka caaisha u timid dadkii iyada lahaayee sayidiyadeeda ahaa ayaa mukaatabeeyo waxay kula heshiiyeen haddaad kharash noocaas noo keento xor baata xoolay kula heshiiyeen iyadoo xoolihii raadinaysay caaisha u timid markaasay arrinkii u sheegtay waxay tidhi xoolaha iga bixi caaisha waxay ku tidhi haddaad raalli ku tahay inaan walahaaga anugu yeesho xoolahana kaa bixiyo sayidiyadaadii kala soo tasho kac igu soo warceli waan kaa bixinaya markaas way ku warcelisay way soo diideen waxay yidhahdeen walahaagu dhinacna noo dhaafi maayo annagaa iskale caaisha markay kusoo warcelisay bariira markay caaisha nbi kusoo warcelisay ayaa nabiga loo sheegay arrintii sal alla alay wasalam waa ka marka nebigu caaisha ku yidhi ishtariitii lahum alwalaa walaha ay sheeganayaan u shartiya inay iyagu yeelanayaan shardigaa la gal oo xore oo actiqii xore iyo xoolaha ka bixi fa inama alwalaau liman actaq kolley walaha ciddii xoraysa unbaa yeelan doontee shardiga baatilkay sheeganayaanna la gal xoreena buu nebigu sal lay slm sidii bay ku xoraysay walaha bariira marka waxaa yeelatay caaishaa yeelatay oo mawlaatu caaisha ahayd markii dambena waa tii gurigeedaba joogi jirtay ayib bariira markay xoroobayso markaa nin waxaa qabay addoon ah riwaayaadku waxay isku khilaafayaan iyadoo addoon bay ahayd markii hore laakiin ninkeeda qabay muxor buu ahaa mise nin addoonuu ahaa sideedoo kale xaafidku wuxuu inoo sheegay inay xorowday horta bukhaari muslim baa soo saareen laislama diidanaa laakiin ninkeedu muxuu ahaa bal isku khilaafsan yahay riwaayadka qaar waxay leeyihiin ninkeedu addoon buu ahaa oo xadiidu caaisha riwaayaadkeeda qaarna waxay leeyihiin ma ahee xor buu ahaa xaafidku wuxuu ina yidhi waxaa xoog badan riwaayaadka dhahaya addoon buu ahaa waalawalu ahbat waa turuqda xadiidka caaisha wey markaa maa laga hadlaya sababtu waxa weeye aswad ibnu yaziid nin la yidhahdaa la keliyoobay inuu xor ahaa ruwaadda kaleo dhanna waxay yidhaahdeen addoon buu ahaa weliba alimaamu albukhaari caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay qowlu lswadi munqaic aswad hadalkiisu iyo dariiqiisu waa munqaic caaisha waxaa ka warinaya inuu addoon ahaa maxaa yeelay inuu addoon ahaa waxaa ka warinaya oo dadka ka warinaya ka mid ah alqaasim oy eeda u ahayd qaasim maxamed ibn abi bakr iyo curwa oy habaryar u ahayd labadooduna riwaayadooda riwaayada caaisha way ugu xogaalsan yihiin dad kaloo oo shisheeya xayir way u gali jireen way ka soo bixi jireen maxram bay u ahaayeen wiilka eedad u tahay iyo wiilka habaryarta u tahay sidaas uu al-imaam al ku rajaxaya oo ajnabi iyagaa ugu xogaalsan xadiidkeeda sidaasana sawaabo fi xadiidi caaisha riwaayaadkoodu waxay u xoog badan yihiin inuu addoon ahaa waxaa u markhaati kacaya xadiidka cabdullahi bni cabaas oon isaga laysku khilaafay oo kan ah saxa can ibni cabbaas cinda albukhaari annahu kaana cabdan marka xataa haddii la yidhaahdo xadiidka caaisha turuqdiisu waa mudarib oo ruwaaddu way isku khilaafeen oo xataa la kala rajixi kari waayo xataa hadday sidaa noqoto waxaa nagu filan kan ibni cabaas baa nagu filan oo isaga la khilaafin tahorana wuxuu noqonayaa dariiq horeen marnay waxa xoog badan xataa xadiidka Aisha inuu adoon ah. xadiis ibn Abbas na shaahid buuya laba gooraba adoon buu ahaa xoog badan ama xurbu ahaa dariiqeedu waa dariiq shaad oo daciif oo macna tayib waxa marka xadiiska loo keenay hadii ay adoontu xorowdo iyadoo ninkeedu addoon la yahay inay khiyaar leedahay oo mar alla markay xorowdo ay khiyaar leedahay inay sidaa kula sii joogto oy xaas usii ahaato iyadoo xor ah iyo inay ka tagto oy markaa ka danaysato oo intay ciddo tirsato nin kale guursato labadaba way heli kartaa labadaa khiyaarba way leedahay wasaladaasina waa masale ijmaac oo laysla ogolyahay khilaaf kama jiro sida ibnu mundir iyo keyrka ay soo guurinayaan intaa waa laysla ogolyahay ayib waxay isku khilaafayaan haddii ninkeedu xor ahaa iyaduna addoon ahayd oo addoonnimadii ay ka baxday oo xorowday labaduu markaa xor bay isleeyihiin soo ma khiyaarkii ma leedahay mise ma ay lahabay aada isugu khilaafayaan culimmadu jumhuurtuna waxay qabaan inaysan xorriyad lahayn leanna markaa hore waxaa xorriyad loo siiyey ninkaa addoona ma laakiin markan dambe iyaduna waa xor isaguna waa xor maxaa khiyaar loo siin waayo sidaasay u badan yihiin waa khilaaf baa jira oo culimada qaar baa qaba inay khiyaar leedahay xataa hadduu xor yahay ayb waxaa kaleeto imaamu maalik iyo axmed iyo keyrkood ku tageen mar alla markay xorowdo khiyaarkeedu wuxuu jirayaa intuusan ninka u galmoonin haddii intay xorowdo ay ninka u tagto oo uu gogosha la seexdo oo xaasaysto khiyaarkii markaa waa u dhammaatay xataa hadduu addoon yahay khiyaar waxay leedahay intaynan uusan xaas ka dhiganin mar alla markay xorowdo waa inay marka go-aankeeda qaadato laakiin hadday xaas u noqoto khiyaarkii waa ka dhintay markaas sidaasay qabaan maaligii axmed iyo keyrkood waxayna deliishanayaan xadiid bacdu ahlilcilmi ay taxsiininayaan oo uu nabigu lehy sal lay aslam ayuma ayumaa amatin kaanat taxta cabdin facataqat haweeney kastoo addoon ah oo nin addoona uu qabay oo xorowday fa hiya bilkhiyaari maa lam yata'haa khiyaar bay leedahay intuusan u galmoonin ama lam yata'ha zawjuha hadithkaasi baadhu ilmi way tahsiininayaan marka laakiin tahawala islaama diidana sidaas marka bariira ay ninkeedii kaga tagtay bariira ninkeedii adoonka sidaasay kaga tagtay bal waxa sugan markay ka tagtay ay nabiga u yimi sallallahu alayhi wasallam mughith bal dhijra mughith markaas wuxuu yiri ishfa' li ilayha ya rasuul allah rasuulka ilaahay iiga ergeeyo bariiran iiga erge iyana iga tegin nacday markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam yaa bariira ittaqi illaah fa inahu zawjuki wa abuu waladaki na ah, waa ninkaagii waa ilmahaaga ninkii dhalay ilaahay ka baq bariiroy ha ka tege markaasaa waxay tidhi yaa rasuula allah ata'murnii bidalika may amraysaa ma amar laazima oo sharci oona khilaafi karin ba markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam laa inamaa ana shaaficun amar sharci ama ah ahee ergey baan ahay buu yidhi nin ergey ah oo ruux soo dirsaday oo u shafeecaya hadalkii baan wadaa laakiin amar sharci oo laazima ma aha markaasaa waxay tidhi fii riwaaya waxay tidhi laa xaajata lii ilayhi wax dana kama dhiibay tii marba haddii uusan laazim igu ahayn rasuul rasuul go-aankayga waan gaadhay bay tii mana rabo ninkaas ayb wuxuu leeyahay fa kaana dumuucuhu tasiilu calaa khaddihi marka ilmada ishiisa ka daadanaysa baa dhabankiisa qulqulaysa markaasaa nebigu wuxuu kuhi fi riwaayati waxay ahayd kaannii anduru ilayhi yatuufu khalfaha yabkii wa dumuucuhu tasiilu calaa lixyatihi wuxuu leeyahay waxaad mooddaa inaan fiirinayo hadda suuradooda ii isagoo dabada gadaasheeda wareegahay daba socda meeshay gashaba meeshay martaba daba wareegahay oo ooyahay oo ilmadu ay garhkiisa ka daadanayso markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam cabbaas cabaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkii ahaa buu rasuulku wuxuu ku yidhi yaa cabaas alaa tacjabu min xubbi mugiisin bariirata wa bugdiha iyaahu cabbaasow miyaadan la yaabin waa wax lala yaaba buu leeyahy miyaadan la yaabaynin muqiis jacaylkiisa uu bariiro jecel yahay iyo nacaybka iyadu ay necab tahay soo wax lala yaaba maaha miyaadan la yaabin nebigu uri sal alay wasalam marka yani way xorowday sidii bayna kaga tagtay oo kaga danaysatay sidii bay kaga danaysato kaga tagtay way xorowday kadibna waxa weeye waa tii qisadii dheerayd guriga nabiga sal lla alay wasalam joogi jirtayoo caaisho yani ka war ka warhan jirtay qisadii ifkiga waa tii warkeedu ku yimid macna ayib وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت وحر يا رسول الله رسولك إلهي إني أرغو أسلمت وان إسلامي والحال تحتي هوستي ذا أختاني لما ولا لا أيهين تحتي هوستي ذا أختاني طيب تحتك معنى وحلقة والقضاوي معنى كانتا هيا تحت عبدين صالحين آه. تحت عبدين بمعنى هوانت نينكو قبا واحد ليلهدا تحته هوستيسay joogta dan isaga masuul ka mas isaga hoostiisa ku nasho warsaasa laga wada wa tahti hoosteedana waxa ahaaday oo i hoos joogo on qaba ukhtaani laba walaala laba gabdhood oo walaala ah baan wada qaba waana soo islaamay maxaa kala waay faqala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri talliq fur ayatahuma toodi aad shiita doonto taasaa u fiirsood kala doorato mid kala bax تكلنا فرحك رواه حوري أحمد أحمد باوري والأربعة أفرتين ويوريا إلا النسائي نسائي مويه وصححه وحنا صحيحي ابن حبان والدار قطني والبيهقي وعله حائلي البخاري البخاري باعلي حديث ابن حبان يدار قطني بيهقي وصحيحي كذلك وحى تحسيني عبد الحق الإشبيلي وحى كله صحيحي الشيخ الألباني بشواهده أي يسونا حديث كتحسيني أو كسوه معنا طيب وعله البخاري وحواه في التاريخ الكبير بو بخاري كعليه وحوري في إسناده النظر سنة كحديث كان في راكو تقول في رضنا وحوي الضحاك بن فيروز الديلمي وآبه حديث ككورينيه isagana abu wahbin al-jayshaani ba ka warinaya buu inay qaarkood qaarka kale ka maqleenna lama oga buu laa yucrafu simaacu bacdihim min bacdin bimacnaa nadarka xadiiska ku jiray sanadkiisa ku jiray bukhari uu tilmaamaya waxa weeye iyo cillada uu sheegayahay daxaak ibnu فيروز nin waxaa ka warin la yidhaahdo waxaa ka warinaya nin la yidhahdo Abu wahbin al inuu ka maqlay lama oga buu inqita' ihtimal al-inqita' meesha ku jirta marka wakadalika addaxaak ibnu fayruus laftiisu aabihii buu ka warinaya fayruus daylami asaguna inuu ka maqlay lama oga buuri ciladaasuu marka muujiyey alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah ayib almuhim xadiidka sanadkiisa saddex cilaa ku jirta ama afar bay noqon karaan abu wahm aljeyshani iyo sheekhiisa daxaak labadooduba xaalkoodu waa majhuul waa majhuul xaal mastuurka ninka la yidhahdo waa dad la yaqaanaba ma ah xaalkooda lama yaqaan sida ibn qattan ibn qayyim geyrkood ay leeyihiin cilada labaadi waxa weeye ihtimaal al-inqita' abdaahu al-imam maadaama ayagiiba aan la garanaynin inay wax kala maqleenna lama oga oo inuu sanadku munqati' yahayna waa suroobi karta cilada saddexaadna waxa weeye yahya ibn ayyub al-ghafiqi nin leeyahay ku jiro dhacfi ku jiro sidaas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey al-xaafid abul hasan ibn qattan ibn xajarna fi kitaabihi alisaaba fi tamyiizi saxaaba wuxuu leeyahay isnaaduhu fiihi maqaal ama fi isnaadihi maqaal xadiidku marka waa sanadkiisu waa daciif cilalkaas saddexda sababtood buuna daciif leeyahay sanadkiisu laakiin waa la taxsiinin karaa lishawaahidihi xadiiskan ka dambeeya baa ka mid axaadiista u markhaati kacaysa sanadkiisu daciif ba ahaado laakiin lishawaahidihi buu xadiidku xasan ku noqon karaa macnaa ayib waana sida culimada iyo kuwa tasxiixinaya qasadkoodu waa markii laysu geeyo turuqdiisa iyo shawaahidiisa marka la uruuriyo ayay ka wadaan macnaha amaa ariiq ahaan goonidiisu waa daciif ayb xadiidku muxuu faa wuxuu faa-iideeyey haddii uu gaal soo islaamo isagoo laba dumaroo laysla qabi karin qaba shareecadu aynu ogolayn in laysla qabo hal nin isla qabo isagoo wata hadduu soo islaamo kala dooraa la leeyahay mid dooro ta kalena waa laga dhaqaajinaya saas way macnaha maalan laba gabdhood oo walaaluu isla qabaa gabadh iyo eedadeed buu isla qabaa gabadh iyo habaryarteed buu isla qabaa sawina soo mar isagoo isla qaba hadduu soo islaamo mid uun dooraa la leeyahay miduu doorto mooye ta kaleetana wax way waa waa macnaha wax way waa laga diraya saas way macnaha waa laga dirayaayo ma qabi kara islama qabi karay ayib وعن سالم سالم وحلقوا سالم عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر وحكورنا رضي الله عنه أن غيلان بن سلمة غيلان بن سلمة نك اللي هذا أسلم هو إسلامي والحال له إسقى أوسقنادين عشر نسوة طبن دمرة طبن بو إسلقبا آه. طبن دمرة حرجيسة كجرته وكل وضقبا وحاسسوا ورسول إسلامي فأسلمنا دمر كي وإسلامين معه لجيرين كيس إسلامين tobankiiba isagay la soo islaamay way soo raaceen fa amarahu wuxuu amray annabiyu nebigu wuxuu amray sal alay wasalam an yatakhayyara inuu doorto minhunna xaggooda arbacan afar inuu ka doorto maxaa la ogol yahay afarun soo lama ogola afar dooraa laleeyahay wixii kaleetana waa faariq saa'irahunaba inta kalena siidaa rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey watirmidiyu baa wariyey isaguna ibnu maajahna waa soo saaray وصححه وحا صحيحي ابن حبان والحاكم يا حاكم صحيحي كذلك بيهقي والحسن القطان الشيخ الباني انتم هو صحيحيا وعله وحا اللي حديث يقول البخاري البخاري لك الشيء وابو زرعة وابو حاتم الرازيان اياح لك الشيء طيب إلا أي كل شيء يعني وحوي حديثك وحي إليهن الصواب أنه مرسل ساس إليه حديثك مسند مئه إنه مرسل يهي oo saxaabiga aan la sheegin baa sawaaba bay leeyihin amaa sheegidda saxaabiga la sheegaayey waxay leeyihin waa hayru maxfuud waa shaad bay leeyihiino maxfuud maaha sidaana waxaa rajaxay raggaa hadda la sheego bukhaari iyo abu zurca iyo abu xaatim iyo waxaa iyaguna sidoo kale la rajaxay ninka la yidhahdo alimaamu axmed muslim alimaamu muslim ibni cabdilbar zarkashi iyo keyrkoodba xadiidku marka waxay a'immadu rajaxayaan in uu yahay mursal طريقيسا مرسلkiina ka xoog badan yahay midka musnadka ah طيب laakiin sidii kii horaan dhahaynaayo xadiidku bishawaahidihi iyo turuqdiisa yuu ku xoogaysanaya طريقani mursal baha ahaado laakiin shawaahid buu leeyahay iyo turuq xadiidku uu xasan ku gaadhay ama saxiix ku gaadhay xadiidku marka waa sugan yahay xadiidku khaylaan ibnu salama waa sugan yahay waxaana ka xadiis kale badan oo marxaad kacayso asaniideeda dacfi baa ku jira inteeda badan laakiin yuqawi bacdaha bacdan bimajmuuciha bay xoojinaysaa macnaha ayib inoo faa'iideeya xadiidkana ninkii isaguna afar dumara ka badan la soo islaamay afar dumara loogu gaabinayaa wixii ka siyaadsanna ma qabi karo soo ma leanna hadduu muslim noqdo diinta soo galay axkaamtii shareecada qabanaysa soo ma axkaamtu shareecaduna afar dumara ka badan ninkuma qabi karo fankixuu maa taaba lakum min annisaai masna wa hulaaa wa rubaac afar wixii ka badan khasaaistii nebigay ahayd sal lay slam nebiga khaas bay u ahayd afar ka badan inuu guursan karo amaa ummaddiisa maya ayib xadiidkani wuxuu inoo faa oo fawaa'idan ka faa ka mid a labada xadiisba isku dare nikaax shareecadu aynan ogolayn hadduu horay intay gaalada ahaayeen isku guursadaan dadkaan muslimka ahayni markay soo islaamaan waxaa la mancinayaa sii jiritaankiisa istidaamada kal ibtidaa weeye meeshan oo kaleo tumnacu alistidaamatu kalibtidaa waay saas macana oo maxaa weeye maalan haddii ruuxa muslimka ah ee diinta islaamka ku jira wixii aan loo ogolayn guurkiisa ayaan kan soo islaamayna markuu soo islaamay kadib aan loo ogolayn laba walaalaa inuu islaam qabo lama ogola afar ka badan inuu qabo lama ogola muxuu ahay maalan waxay guursan jireen islaanta uu ka dhintay ama haweenayda uu ka dhintay aabbahood bay guursan jireen walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisa waa ka qur-aanka yidhi soo ma dumarkii aabbayaashiin qabi jireen ha guursanina innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa sabiila haweenay aabbaha ka dhintay sida ugu hunguriyoonaysa adi sooma soo wax foolxun ma laakiin waa gaalnimo gaal miyaa wax ka foolxun yihiin waxaa iska qasan jiray masalan gaalada wax walbaa ka suurooba qaarkood maxaarimtooday guursanayaan mid baa laga yaabaa eedadii isagoo qaba inuu soo islaamo mid habeeriirtii isagoo qaba laga yaaba inuu soo islaamo gabadhuu awow yahay isagoo qaba laga yaaba inuu soo islaamo maxaa lagu samaynaa marka lama isbaatinayo la sugi maayo waa la burin soma taas horta waa laga faa'iideysan waana maxalu ittifaq waa la isla ogol yahay inta iyada hadalkama noqon taas maxal ittifaq waxa kale laga qaadanayaa oo mas'alan aada muhiim u ah cuquudda gaalada heshiisyadooda ama guur ha ku saabsanaato ama furitaan ha ku saabsanaato ama beec iyo ha ku saabsanaato wixii cuquude iyaga shuruucday lahaayeen ay iyagu ku samaystaan markay soo islaamaan cuquuddii iyagu ay lahaayeen sideedaa loo daynaya waa la tasxiixinayaa la burin maayo wixii markaa kadib islaamka kadib shareecada waafaqi karaa sidiisiibaa loo daynayaayoo la cusboonaysiin maayo lagana jajabin maayo maalan cuquud iyo heshiisyo beec iyo shiraaca bay jaahiliyadii wada galeenoo wax ku kala qaateen la dhihi maayo cuquuddii aad xoolahan ku kala qaateen xaaraan bay ahaydoo waxaad kala hesheen hadda xaaraan bay idinka tahay la dhihi maayo siday wax ku kala qaateen baa loo dayn way isguursadeen diintoodii bay isku guursadeen waxay iyagu rumaysnaayeen ama christian bay ahaayeen ama yahuud bay ahaayeen ama muxuu ahay caamay ahaayeen dadkan aan diinta lahayn ahayn si u caadaad bay isku guursadaan siday iyagu isku guursan jireen bay isku guursadeen ayagoo sheeganaya inay isqabaan bay soo islaameen cuquuddoodii hore sideedii baa loo daynay la dhihi maayo gaalnimaad isku guursateene caqdigiinni waa buray haddaan sukiin meherinaynaa lama dhahayo ilmahay ku kala dhaleenna ilmo sharci aabbo iyo nasab baa la siinoo sax buu noqon wixii ay saa isku qabeenna cuquuddoodii sidaasaa loo asixin waxbana loo cusboonaysiin maayo maxaa yeele lama hayo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta khalqi diinta soo galayay caadaadkooda guursiguna kala gedisnaa hal mid oo nebigu sal alay waslam uu yidhi caqdigiinnii sax ma ahayne gaaladaa isku guursadeena waan idiin saxaayaa lama hayo sooma marka mar hadday sidaas tahay bal waxaa laga hayaa caqdigii ay horay u sameeyeen inuu tasxiixiyey ninka labada labada labada qaba walaalo qaba mid furun baa la yidhi soo ma tii kale ma waxa la yidhi waa caqdigan kuu saxno tadambana waan ku meerinayna miyale maya kiisu hore loo day ninkan tobanka qaba afartii siyaadada waxaan u jeedaa lixdii siyaadada baa laga tuuray laakiin afarta uu la soo harees la soo baxo guurkii horuu ku qaba looma cusboonaysiin waa meesha culimadu yidhaahdaan muxuu ahaayey xataa nebigu ma ma weydiinin ma weydiinin inay saas ku tahay waxaad garan waxaad ku garanaysaa alimaamu shaafici iyo مالك iyo axmed iyo داود الظاهري waxay leeyihiin xataa lama weydiinayo labada walaalaheed wada qabto teebaa nikaaxeedu horreeyey laanna nebigu ma weydiinin sooma sidoo kaleeto dumarka faraha badan ee uu qaban la dhihi maayo kuweebaad hor guursatay laanna nebigu ma weydiinin maxaa yeeley waxaana la yidhaahdaa tarkul istifsaal ba la dhahaa tarkul istifsaal fii mawdic alishkaal waa meel ishkaal dhalin karta waay haddana nebigu ma faahfaahin su-aal ma weydiinin ma faahfaahsanin ma bayaan ma dalbin sidaa inay lagu daynahayay yay kutusi man sidaasaa laysaga daynaya sidaa waxaa khilaafsan abu xaniifa iyo awsaaci iyo thawri abu yuusuf culimo leh oo waxay leeyihiin ma ahee cuquuddooda waxaa la dhahayaa labadan gabdheeda walaalaheed qabto teebaa horraysay guurkeedu tanaa horraysay markuu dhaho ta dambe baa laleeyahay caqdigeedu ma jiro ilan tan dambe gardaraad ku guursatay khalad baad ku guursataa la dhihi tan hore unbaa caqdigeeda loo asixinaya khiyaar la siin maayo ee tii hore unbaa caqdigeedu saxi tan ka daba timinna caqdigeedu waa baatil iska tag baa la dhihi iyada kan tobanka wata waxaa la dhihi war tobanka say u kala horreeyeen heblaa number one ahayd heblana number two bay ahayd heblana number three bay ahayd heblana number four afartan baad dooran lixdan dambe khalad bay ku yimaadeen ha iska dhaqaaqeen khiyaar kuma leh sidaasay qabaan oo sababtan waxay leeyihiin waxaa la faragelinayaa guurkii hore iyo say u kala horreeyeen say u kala dambeeyeen laakiin waxaa ka xoog badan ra'yiga hore dhahaya nebigu ma weydiinin sal ly wasalam wabittaali isagaa kala dooran intuu markaa lasoo soo hadhaa xaasas u noqon ta kaleetana waxa weye sidaasaa lagu dirayaa cuquuddoodii horena sidaasaa lagu asixinaya maxaa yeele nebigu sal ly slam istifsaal iyo istifsaar ma uusan dalbin sidaasaana sawaaba macna وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رد وعلي النبي النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قبديس زينب أهيد على أبي العاص بن الربيع أي كركيس كعلي بعد ست سنين لحسن قداشد بالنكاح الأول قوركي هرونك وعلي walam yuxdid mana uusan cusboonaysiinin nabigu nikaaxan wax nikaaxana muusan soo darrisiinin nikaaxna dib kama kama keenine guurkoodii horunbuu isugu celiyey rawaaxa wariyey axmedu axmed baa weli war arbacatu iyo afartii ila anasaa'iya nasaa-i mooye wa saxaxahu waxaa saxiixiyey axmedu axmed waalxaakimu iyo xaakim kadaalika xadiidka waxaa ka hormariyey oo ka rajaxay kan ka dambeeya alimaamu albukhaari oo yidhi isagaa ka saxiixsan zarkashi ahlulcilmiga wuxuu ka soo guuriyey inuu yidhi xadiidkan ibnu cabaas baa ka asaxsan kan soo socdee camr waxaa taswiibiyey sidoo kale alimaamu daara qutni sheekh albaani baa shawaahiddiisa ku saxiixiyey xaakim baa sidoo kale saxiixiyey siduu sheegay dahabina waa ku waafaqay ibnu kaiirna wuxuu leeyahay jayidun qawiyun culimmadu marka waxay qabaan xadiidkan cabdullahi bni cabaas waa xadii aiixa waa xadiid saxiixa muxuu inoo sheegay wuxuu inoo sheegay gabadhii nebiga gabdhihiisa u ee zaynab la dhihi jiray waxaa qabi jira nin la yidhaahdo abilcaas ibnu rabiic oo ku guursaday maka ku guursaday maka ku guursaday islaamka ka hor buu guursaday marka wuu qabay makuu kula noolaa zaynab way soo hijrootay nabigay rumaysay sal alay wasalam kadibna makay kasoo hijrootay magaalada madiine nabiga ugu timi sal ly wasalam ninkeedii alcaas ibnu rabiic abulcaas ibnu rabiic isagu muusan markiiba ka dab imaanin oo ma soo islaamina wuu makuu ku dib dhacay waa kii dadkii la qabsaday ka mid ahaan jiraye ay furan jirtaye makuu isaga dambeeyey oo gaalnimadiibuu ku dambeeyey zaynab markay soo islaantay lix sano kadib yuu ka soo daba islaamay oo isagoo muhaajir uu mar nabiga sal ly sl madiine ugu yimid markaasuu nebigu u celiyey zaynab lix sano kadib buu u celiyey wax nikaax nikaah cusubna uma samayn nikaahi hore um buu ugu celiyey xadiidkaas wax saxiix طريق kala jiro oo dhahaya muddada u dhaxaysay islaamidiisa iyo islaamideeda laba sanay ahayd labadaa sano waa shaad daciifa waay dariiq kalaa jira oo dhahaya saddex sano isaguna waa shaad daciifa waay dariiqa saxiixa waa lixda sano ah, yani lix sano lix sano ayaa saxiixa ayib وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم رد وحو علي ابنته قبديسي قبديسي زينب أهيد على أبي العاص بوكو علي بالنكاح بونا أقو علي جديد أو عصب قور عصب ومركز أبي الله النبي صلى الله عليه وسلم وقور عصب يا, يا دب qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi xadiidu bnu cabaasin ibnu cabaas xadiidkiisa ayaa ajwadu wanaag badan isnaadan xagga sanadka oo xadiidkee ah yah kan hore soo ma ee dhahaya wax guura dib lagama keenina kii hore unbaa laysugu celiyey xadiidka ibnu cabaas baa xagga sanadka ka fiican kan cabdilaahi kan muxuu ahay cabdillaahi bni camr bni cas ayib walcamalu camalkuna camalfalkuna fuqahada iyo culimada camalfalkooduna calaa xadiisi camr ibnu shacayb buu ahaaday xadiidkan camr ibnu shucayb ee laga xoog badan yahay xagga sanadka bay fuqahada iyo a'imadu ku camalfaleenoo isagaasaa la qaatay buui sanad ahaan iyo xadiid ahaanse ibnu cabbaas xadiidkiisaa xoog badan ayib xadiidkan dambe oo camr ibnu shacayb can abiihi can jaddihi oo ka dhigaya guur cusub in nebigu u sameeyey xadiidkaasi waa xadiid munkar ah waay munkar leanna waxa weye sanadkiisuna waa daciif mukhaalafana waa ku jirtaayo xadiidkaa horuu khilaafsan yahay hadduu xadiisku jamcisto ama kulansado laba sababood dacfu lisnaad iyo mukhaalafa hadday iskula darmatana waa xadiiska munkarka loo yaqaano waay saas macana saddex ciluu leeyahay xadiidka nin la yidhahdo xajaaj ibnu arta ah oo mudallis ah ayaa ku jiro cancaneeya dacfina ku jiro sanadkiisana waxaa ku jira sidoo kale nin la yidhaahdo moxamed ibn cubaydillaahi alcarzami oo isaguna matruuk ah laakiin duruqda qaarkood ka dhacay oo ruwaadda qaarkood baa meesha ka saaray lakiin wuu ku jiraa sida saxiixa cillada saddexaadna waa mukhaalafada uu khilaafsan yahay xadiidka hore cabdullahi bni cabaaska ka xoog badan ayib ida kana fii ariiqihi maala fii isnaadihi matruuq ومع ذلك حديث كصحيح سنه خلافه لا شك انه حديثكم منكر كان ضمبه ومنكر منكر كنا وضعف شديد او ضعف اد الضرب حديثكم مرق ضعيف حديثك هو ضعيف كان هو صح كان هو صح وانا سيده اي قوان اي مدو اي قوان سو شيغني بخاري iyo muxuu ahaayay daraqutni iyo qeyrkoodba yaani muxuu ahaayay sidoo waa kan inoo sheegay ibn abbas waxaan jeedaa tirmidhi xadiiska waraa marka saxa ka dambe waa daciif oo masugna ayib maxaa laga faaidaysanaya xadiisku wuxuu ka hadlayaa haddii labadii ruuxee isqabay ee gaalada ahaa ay hal mar soo wada islaamaan oo nin iyo reerkiisu isa soo raacaan oo islaamka soo wada galaan xadiistii horen hadda ka soo hadallay baa ka hadlaysay laakiin hadday soo kala hormaraan ka warran haweentii baba kasoo hor islaantayba isagiina gaalnimadiibuu ku dib dhacay wuu ka dambeeyey mar dambuu haddana dib ka soo islaamay seebay marka reer isugu noqonayaa mas'aladu taa iyadaa xadiidka ibnu cabaas ee saxda wuxuu ku tusayaa in lix sano ayagoy u dhaxaysay islaamnimadooda muddaday soo islaamtay zaynab iyo muddaduu soo islaamay abulcaas iyadoo lix sano ay u dhaxaysay haddana markaa kadib inuu nikaax nikaaxii hore nebigu uu dib isugu celiyey oo nikaax cusubaan la keenin soo ma sidaasi waxaa qaba culimmada qaar ka mid a ah, oo wuxuu xadiidku rajaxayaa madhabka qaba haweentu hadday ninkeeda ka soo hor islaanto hee inta uu ciddada ay ku jirto hadduu soo islaamo intay ciddada ku jirto hadduu soo islaamo jamaahiirtu waxay qabaan xaas bay isu yihiin nikaaxii horeyna isku qabaan waxaa aada loogu kala tegayaa hadday markay ciddadii ka baxday soo islaamo isagii oo ka daba yimaado ra'yiga xadiidku kutusaya waxa weeye nusuus kalena laga faa'iidaysanayo intayn ciddada ka baxday kadib mar hadday ciddada ka baxdo khiyaar bay leedahay khiyaar waxay u leedahay inay guursato iyo inay ninkeedii horay wada joogeenee gaalnimada ku maqan intuu soo islaamaya ay iska sugto waa iyadoo ciddada ka baxday kadib hadhogow hadduu soo islaamo markaa kadib iyadoo nin kale aan guursanin caqdigoodii hore bay ku wada joogayaan xataa iyadoo ciddada ka baxday kadib leanna waxaa adag oo aad u adagoo caadada iyo curfiga aada uga fog inay haweenay lix sano oo kaamila ciddo ay ku jirto suroobi karta lix sano ciddo ma ku jiri karta haweeney waa wax khilaafa alcurfi walcaada waay ma suroobi karto walow culimmada qaarkood ay ku luqluuqeen oo bayhaqi iyo culimada shaaficiyada qaar ka mid a ay ku qasbeen oo yidhaahdeen lix sano way caadada way jiri kartaa haddana waxa weeyaan waxaan u jeedaa ciddadu way jiri kartaa waxaa ka fiican ra'yiga culimada qaarkood ay qabaanoo dhahaya haddii uu ku soo islaamay intay ciddada ku jirto nin kale ma guursan karto dee ciddadii bay ku jirtaaye waa xaaskiisii waayo isagay xaas u tahay hadday ciddadii ka baxday laba khiyaar bay leedahay inay ka tashato iska guursato way heli kartaa haddayna guursanin oo uu soo islaamo intayna nin kale guursanin muddadu intay dooniba ha ekaatee xaas bay u tahay oo caqdigii horaa weli shaqaynaya sidaasuu xadiidka daahirkiisu ku tusaya sidaana waxaa ku tegey cumar ibn khataab radi allahu canhu cali bn abi aalib iyo aimo kale iyo culimo kalea ku tegey masalan aharka cumar ibn khataab radi allahu canhu can cabdillahi bni yaziidin alkhabi alkhatmi wuxuu yidhi haweeney baa islaamtay oo min ahli lxiira ree xiira haweeney ree xiiraa islaamtay walam yuslim zawjaha ninkeediina ma islaamin markaasaa cumar loo qoray cumar wuxuu u qoray oo arrinteeda uu ka yidhi an khayiruuhaa door geliya buuri markay ciddadii ka baxday khiyaar siiya fain shaa'at faaraqathu wain shaa'at qarrat cindahu hadday doonto way iskaga tegiyo nin kale guursan hadday doontana agtiisay ku sugnaanoo way sugiyo way ka war dhowri afarkaasi sanadkiisu waa saxiix sida abu maxamed ibn xasm iyo ibn xajar iyo keyrkood ba ay leeyihiin cabdirasaaq ibn abi shayba labadoo soo saaray adiga garo oo mar alla markay ciddada ka baxdo caqdigii caqdi laazima buu iska bedelaya wuxuu isu bedelayaa caqdi jaa'is ah oo hadday doontona ay ka guursan karto hadday doontona ay segi sugi karto ayb sidaasi waa madhabka cumar cali bn abi aalib iyo shacbi iyo nakhaci iyo xamaad ibn abi sulaymaan iyo keyrkood waxaa kaloo xoojinaya aar cali bn abi aalib ibn abi shaybi cabdirazaq ay soo saareen can caliyin wuxuu yidhi idaa aslamat inasraaniyatu imra'ata alyahuudiyu aw innasraaniyi hadday nasraaniyaddu soo islaamto oo markaa yahuudi baa qaba nasraani baa qaba kaana axaqa bibudciha liana lahu cahdan xubinkeeda taranka iyo xaasnimadeeda isagaa cid walba uga xaqlima leh maxaa yeele cahdi buu leeyay ayib sanadkiisu waa saxiix sidaasi waxaa qaba oo madhabka hadda aan marnay ku tegay xadiidka ibn Abbasna uu dhaahirkiisu xoojinayaa ninka la yidhaahdo yaani waxa way alkhallaal iyo saaxiibki Abu ibnu mundir ibnu ibn xasan Hasan Hasan al-Basri Tawus ibn al ugu dooday oo baxsi dheer ka sameeyey masalada iyada ah sidaasaanad moodaa inay xoog badan tahay amha jumhuurtu waxay qabaan qaarna ijmaacba soo guuriyeen oo madaahibta caan ku ah inta ay sugaysaay waa intay ciddada ku jirto hadday ciddada ka baxdo hee xadhigoodii waa go-ay ninkay doontay guursan hadduu isagii yimaado iyadoon la guursaninna qasab waa in laysu meheriyo xadhiggii hore waaba dhammaaday mar hadday ciddada ka baxdo sidaasay jamaahiirtu qabaan sidaas daraaddeed macnaha maxaa ku tusaya macnaha waxaa ku tusaya xadiidkan dambe ee Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddi Soomaartan muxuu ku yiri nikaax cusub buu nebigu isugu celiyay Sooma bimaana hadday ciddadii ka baxday nikaaxiina waa dhammaaday dhexdooda ka dhaxeeyay sidaas baraadeed ba wuxuu wuxuu yiri Tirmidhi muxuu yiri wal amalu ha ala hadithi Amr ibn Shu'ayb Sooma jumhuurtu waxay qabanayaan culimada badankood in haddayba ciddadii ka baxday caqdigii iyadiyo ninkaa u dhexeeyey dhammaaday hadduu markaa kadib soo islaamana caqdi cusub laysu guurin sidaasay qabaan oo macnaha xadiidka camr bn shaciib can abihi can jaddi uu tusaya ah laakiin xadiidku waa daciif xadiis daciifa masale lagu dhisayna waa daciif walow jumhuurtu haba qabto xadiidka saxiixa ah iyo aahaartaasi saxaabadu waxay xoojinayaan ra'yigan hadda sheegnayo markay ciddada ka baxdo khiyaar bay leedahay hadday doontana ha guursato iyadoon guursaniinse haddii ninkeedii soo islaamo caqdigoodii horay ku wada joogayaan waxba loo cusboonaysiin maayo leanna nebigu ma cusboonaysiin salawatu rabbi wasalaamu caleyh ra'yigaasaa aada muddaa inay adiladu ku tusayso masaladana khilaaf badan baa ku jira aad baa loogu muransan yahay oo dood badan iyo khilaaf badan baa culimmada dhexdooda masalada yaalla macna ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري أسلمت وإسلامتي امرأة هوين با إسلامتي ayib waxaa ishkaal badan ka taaganaya ishkaal badan wuxuu ka taagan yahay xadiiskan qisadan zaynab celinteeda uu nebigu abulcaas uu dib ugu celiyey qacan waxay ahayd markay soo degtay kadib aayadda qur-aanka lahunna xillun lahum walaa hum yaxilluuna lahunna dumarka muslimaadkii xalaal uma aha ragga gaalada ah iyaguna xalaal uma aha xalaal isuma aha aayaddaa kadib iyo muddada abulcas uu soo islaamaye zaynab dil loogu celinayo waxaa dambaysay celintaa dambaysay marka seebay xaas ugu sii ahaanaysaa baa isweydiinaya seebay xaas ilan qur-aankii baaba yidhi xalaal umaha isma diidaysaa la caqdigii jiritaankiisa iyo galmadaa kala duwan caqdu waa jiri karaa laakiin wuxuu xaas a ah ugu noqon karaayo ku xaasaysan karaa inuu soo islaamo markuu soo islaamo unbay gogol la seexan kartaa hadduusan soo islaamin caqdigii waa iska jiri karaa laakiin xaas uma noqon karto sidaasayna ku imaanaysaa laa hunna xillu lahum walaa hum yaxilluuna lahunna ayib وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحوري أسلمت وإسلامتي امرأة هويني ما إسلامتي فتزوجت مركاسي كورستي فجاء وحي من زوجها faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay innii anigu kuntu waxaan ahaa aslamtu mid islaamay baan ahaa wa calimat wayna ogeyd biislaamii islaamnimadaydan waan ogaa way ogeyd inaan soo islaamayna way ka warhaysay ayib fantazacahaa haweenaydii wuu ka siibo wuu ka qaaday rasuulullaahi baa ka qaaday sal alay wasalam min zawjiha ninkeedii alaakhiri ee dambe ninkii dambaa laga qaaday waraddaha wuuna celiyey ilaa zawjiha ninkeedii buu u celiyey alawali ee hore oo waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda wabnu maaja kadalika tirmidi baa soo saaray saxiix weeyaan buuri wasaxa waxaa saxiiyey ibnu xibbaana walxaakim dahabi baa ku waafaqay culimadaas odhan xadiisku waa saxiix bay leeyihin laakiin asawaab xadiidku waa daciif sida sheekh albani caleyh raxmat ullahi uu ku taqriirinayo fii saxiixi abi daawuud oo asalka ah iyo irwaa labadaba xadiisku waa daciif ciladiisuna waxa weeye simaak ibnu xarbin ayaa wuxuu ka warinaya can cikrima simaak ibnu xarbin baa cikrimo ka warinaya simaak ibnu xarbin cikrimo warinta uu ka wariyana waa mudarib daciif aw cid kale hadduu ka wariyo waxoogaa waa ronya laakiin hadduu cikrimo ka wariyo riwaayatuhu can cikrima mudariba dacfi baa ku jira marka bi hada sababuna xadiisku daciif ku yahay لهذا السبب حديث ضعيف كوي مخو كتوسيا او فائدينيا ضعيف بها هذا waxa waxa daliishanaya culimada ku tagay hadii haweenaydii ciddadii ka baxday intayna ciddada ka bixin waxaan niri ninkeedii gaalka ahaa hadduu muddada soo islaamo waa xaaskiisi ayib ciddadii bay ka baxday intayna nin kala guursanin buu ninkeedii soo islaamay ninkeedii baa soo islaamay markay ka war heshay inuu soo islaamay way ka war haysaa inuu soo islaamay markaana nin kale ma guursan markaa kadib bay nin kale guursatay iyadoo og inuu ninkeedii muslim yahay oo diinta soo galay wuxuu leeyahay marka qisadu nin naagtiisaa kasoo hor islaamtay way joogtay isagii baa kasoo daba islaamay markay maqashay wuu soo islaamay bay nin kale guursatay nebigu dacwadiisa u keensaday rasuul rasuulilaahi way ogeyd markay guursanaysay inaan soo islaamay ah waygoos guuraysay ah waygoos guursan mooy laakiin way ogeyd inaan soo islaamay ninkii dambaa laga qaaday kii hore dib lagu celiyey macnaha xadiisku faa'iideynaya kaas weeye wuxuuna faa'iideynayaa oo uu rajaxayaa hadduu xadiidku sugnaan lahaa waay maba sugne hadduu sugnaan lahaa wuxuu rajaxi lahaa ra'yigii aan xadiiskii hore kaga soo hadallay oo ah haweenta markay ciddada ka baxdo ninkeediina gaal yahay iyadoon weli guursanin hadduu soo islaamo cid walba isagaa uga xaq leh sooma marka hadduu soo islaamo iyadoon guursanin cid walba isagaa ka xaq leh caqdigoodii horeyna ku wada joogaya haddii intuusan soo islaamin ay ka hor guursatana waa kaa aan soo sheegno dee khiyaar bay leedahayoo laga soo celin maayo markaa macnaha sidaas macnahaas macnahaasuu xadiidku faa'iideynaya wuxuuna rajaxayaa oo xoojinaya madhabkii aan nidhi waa xoog badan yahay oo axaadiistii xadiiskii hore iyo aahaartiisii aan ku xoojinay marka saa taasuu xoojinaya macnaha waase daciif xadiid والله وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال وحوري تزوج وقرسل رسول الله بقرسل صلى الله عليه وسلم العالية قود عالية اللي هذا oo min bani kifaarin reer bani khifaar ah reerka khifaar ee ka dhalatay falamaa dakhalat markay gashay calayhi korkiisa markay usoo gashay oo loo aqalgeeyey oo wawadacad ay dhigtay hiyaabaha maryaheeda ay dhigtay oo qolkii markaasi dee ay ku jiraan loogu talagalay ayaa ra-a wuxuu arkay nebigu nabi sal lay slam bikashxihaa kelideeda meeshan laabka ahee kelida jirku iska laabo ayaa kashxiga la yidhaha ayb ra'aa bikashxihaa wuxuu ku arkay bayaadan cadaan buu ku arkay cadaan oo baras oo kale ah oo jidhka intiisa kale aanu ekayn buu ku arkay fa qaala anabiyu nebigu wuxuu ku yidhi sal alay slam albisii xidho hiyaabaki dharkaaga xidho dhardeed buu labisa buu yidhi wa alxiqii haleel biahliki reerkaagiina haleel buui kax reerkiinni ad wa amara wuu amray laha iyada bisadaaqi meherna wuu u amray meherkeediina hala siiya buui رواه وري الحاكم حاكم باوري وفي اسناده سند كيس وحا كسغن بوري جميل بن زيد ليره وهو اسقو مجهول واننا لا اقونن ننا لا غرانين هو جميل زيد كاس واختلف وحال اسكو خلافي عليه جميل كركيسه في شيخه شيخيسه دحدي سال اسكو خلافي اختلافا اسخلافات كثيرا او اد بدن يعني شيخيسه نينك او يهينا اد بال اسكو خلاف او اردديسه اسكو خلافتي magaca sheekhiisa iyo ninku yahay asaguna nin la yaqaano ma huwa majhuul labada ciladood buu xadiidku leeyahay talkhiiska wuxuu ku leeyahay xaafidku sidan oo kale wuxuu leeyahay jamiil ibnu zayd baa ku jira sanadka xadiidka waqad daraba fiihi wa huwa dhaif waana dhaif xadiidka sanadkiisa iyo sheekhiisana wuu isbaraanbaray oo kolba waxbuu sheegay iddiraabkuna sidiisaba waa daliilun ala cadam dhabt wa marba hadduu ruuxu kolba dhinac u boodo shayga inuusan qabanin bay kutusi sooma muusan muusan dabdinin al-imam al-bukhari alayhi wuxuu leeyahay xadiidkani la yasih xadiid asaxaya ma abu sheekh albanina fi al wuxuu ku leeyahay xadiidku waa aad buu daciif u yahay sababtuna waxa weeye jamiil ibnu zayd kaas daciifa isagoo la gooni noqday iyo idiraabka saddexda ciladood buu daciif ku yahay xadiidkani marka xadiis ugan ma nabiga inuu tagabar guursaday markay maryaha u dhigtay oo maryaha dhigatay cadiin intuu ku arkay baras uu yiri gurigiina aad ma jirto warkaas hadiiskeedu hadiis daciif way macna ma loo keenay waxa loo keenay hadiiska uu daliishadaan fuqahadu waxay u deliishadaan haweenta guursatay ceeb aadan kula noolaan karin ama aad ku dhibsanaysa haddaad ku aragto nikaaxii waa fasaqi kartaa iyo waad iska diri kartaa waa masalada loo yaqaano alcuyuubu fi nikaax ah, ceebaha raggana qaar bay leeyihin oo haddii loogu tago iyagoo qaba dumarku ay fasaqan karaan dumarkuna qaar bay leeyihin oo hadduu ninkii haweentii markuu guursado ceebihii ugu tago uu iska furi karo iska diri karay cuyuubtaa iyada a ah qaar ka mid u ah xadiisku sheegay oo maxay ah baraska cadaantani bimacnaa baras waay saas way macnaha marka wuxuu kutusayaa haweentu hadday baras qabto ama ninku baras qabo inuu labadooda midba khiyaar leeyahay ninkuna furi karo iyaduna ay fasaqan karto saas way macnaha ayib aahaar kaleeta ayuu inoo soo wadaayo isla masalada ku saabsan وعن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وحويري أيما رجل ننكست نن الله ننكي تزوج قرسدة امرأة هويني قرسدة أو فدخل بها u galmooda oo la aqalgala oo fa wajadahaa hela barsaaa iyadoo baras qabta aw majnuunatan iyadoo waalan oo ama waalan baa mamir qabtaba aw amase majduumatan iyadoo judaam qabta judaamkuna waa cudur jidhka gogooyo waay falahaa waxaa u sugnaaday haweenaydaasi iyadoo ciladahaa qabta intuu ku guursaday haddana ugu galmooday lahaa waxaa u sugnaaday assadaaqu meherkiibaa u sugnaaday oo maxaa meherku ku yeeshay maxay ku yeelatay bimasiisihi taabashadiisa sababteed iyaha iyada uu taabtay masiiskan maxaa laga wadaa marka galmadii baa laga wadaa galmada uu u galmooday daraaddeed soo xadiis ah, quraanka ba isticmaalay sooma ah walam yamsasni bashar maryam ah bashar ima taabanin bimaana ima galmoonin waay quraanku waa isticmaalaa marka bimasiisihi taabashadiisa sababteed bay meherka ku yeelatay iyaaha iyada uu taabtay oo macnaha uu galmooday waa wahuwa isagii wahuwa meherkii buu ka wadaa wahuwa sadaaqii iyo meherkii lahu ninkii bixiyey buu u sugnaaday oo isagaa iska leh yuu ku leeyahay calaa man cid korkii buu ku leeyahay garahu isaga kadiyey minhaa iyada xaggeedana ka kadiyey ninkii ku khalday haweentan ee ku kadiyey ee ceebteeda aan u sheegin ee saa ugu guuriyey buu isaguna ku yeelanaya oo meher ka qaadanaya aabbaheed ha noqdo walaalkeed ha noqdo ninkii kuu qariyey baad adiguna meherka ka qaaday ayadiina meherkii waa siin waxaad iyada siisayna isagii baad ugu noqdo akhraja waxaa wariyey saciid ibnu baa wariyey fi sunan ومالك في الموطأ وابن أبي شيبة في السنن كذلك بيها قبص وصار ورجاله أثر كان رجاج كيس ثقات وثقات بيري حافظ ayib rijaaluhu iqaat sax wey rijaaluhu rijaashiisu waa iqaat laakiin cilad lagu muransan yahay baa ku jirto saciid ibnu musayab cumar wax ma ka maqlay oo ma ka qaatay baa muran badani ka jira inuu arkay waa laisku waafaqsan yahay maxaa yeele wuxuu dhashay khilaafadii cumar oo laba sano tagtay laba sano markay khalaafadii cumar tagtay buu yuu dhashay marka uu cumar dhimanayo taqriiban sideed sano jira intaana cumar buu la noolaa meeluhu joogan buu joog buu joogay marka wax ma ka maqlay mise kama maqlin bay ku muransan yihiin ayma badan baa yaa qaba inuusan ka maqlin oo maalan malik abu xaatim razi ibnu maciin calaa'i iyo keyrkood waxay qabaan muusan waxba ka maqlin ayib laakiin inuu wax ka maqlay waxaa sugaya alimaamu axmed xaafid ibnu xajar baana rajaxaya axaadiis baana jirta uu cumar waxaanu u jeeda saciid uu si cad u leeyahay samictu cumara uu leeyahay baa jira sidaas daraaddeed inta ilaahay hadda baxsigaygu dhan yahay waxaa xoog badan saciid inuu cumar wax ka maqlay waana ka maqli karaayo sideed jir zabankaa joogaaye wax waa xambaari karaa waa maqli karaa xadiiskana waa warin karaa lianna sinu taxamul muxadisiintu waxay leeyihiin xadiiskii muxuu ahaayey maxamed muxuu ahaa ninkii eh, shan shan jir isagoo aan nebiga xadiidka ka ka fahmay ah isagoo shan jir ah shan sano isagoo jira buu nebigu sal lla alay slam wuxuu sameeyey intuu fahmay buu weliba wariyey marka nin siddeed jir iyo toddoba jir ah wax waa maqli karaa waana xifdin karaa waqtigaa weliba jooga sidaas daraaddeed waana ka maqli karaa waana xifdin karaa maqalkiisuna riwaayaad bay ku sugan tahay inuu maqlay wabittaali waxaan leenahay aharkan waa ahar saxiix ah oo haabit can cumar ah sidaasi waxay khilaafsan tahay sheekh albani fi lirwa sida uu ku leeyahay oo ah aharku inuu munqatic yahay oo saciid ibnu musayab uusan ka maqlin cumar inuusan ka maqlin wuxuuna maray ra'yigii culimmadii hore sheegnay ay mareen sida ila xoog badan wallahu aclam waxa weeye saciid inuu ay sugan tahay maqalkiisa uu ka maqlay cumar aharku marka waa sugan yahay waa haabit saasaa xoog badan ayib aharku muxuu inoo faa'iideeyey asarku wuxuu inoo faa'iideeyey in ceebaha ay ka mid yihiin baraska uu ka mid yahay waalida uu ka mid yahay judaamka cudurada khatarta ah muxuu ahaay ama kuwa faafa ha noqdeen ama kuwa aan faafin ha noqdeen ayuu xadiiskana ku daray warawaa wuxuu wariyey saciidun saciid wuxuu wariyey aydan lagu noqoy saciid ibnu mansuur wey fi sunan bayhaqina wuu soo saaray عن علي علي وحو كوري نحوه حديث كاس أثر كامل لمن وزاد وحو زيادي انت هرب وشيء أو برسك يا والدة يا جذامك وشيء وزاد وحو كزيادي أثر كان علي وحو كزيادي وبها والحال بها هوانت وكسغيها قرن ها لف أما قس فزوجها ننكادو بالخيار خيار بوليه مركز wa biha qarnun ninkii haweenay guursada walxaal bihaa iyada uu ku sugan yahay qarnun qarnigu waa gees waxaana laga wadaa marmar baa waxaa dhacda xubinka taranka ee dumarka ayaa waxaa soo ka soo baxda laf laftaasaa marka meeshii oo dhan xidhaysa meeshiibay isku awdaysaa oo xidhaysaa taasaa marka qarniga la yidhahda saas macanaa yacani waa laf soo baxaysa oo jidhka ka mid a ah, oo sidii geeskii oo kale intay meesha kusoo baxda meesha dhanba awdaysa waay ama cidhiidhi gelinaysa taasaa qarniga la yidhahda waa cuyuubta macnaha wabihaa qarnun ayadoo yani cilladaasi ku sugan tahay ninkii guursada fa zawjaha ninkeedu bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay fa in masahaa hadduu taabto oo uu sidaa ugu galmoodo falahaa waxaa u sugnaaday almahru meherkii baa u sugnaaday bima staxalla wuxuu xalaalaystay sababtii min farjiha farjigeeda uu ka xalaalaystay maadaama uu u galmoodayba way leedahay meherkeedii ayb afarkan cali bn abi aalib wuxuu ahaa isaguna wuxuu yidhi ayumaa rajulin nakaxa imra'atan wa bihaa baras nin kasta oo haweenay guursada haweenaydaasoo baras qabta ama junuun iyo waali qabta ama judaam qabta aw qarnun ama yani waxa wey laftaasi ay xubinkeedii ka soo baxday xubinkii ay macnaha awday ninkeedu khiyaar buu leeyahay intuusan taabanin hadduu doono wuu haysan hadduu doonona wuu iska furi hadduuse taabto meherkiiba yeelan xubinkeeda uu u dhawaaday oo uu galmoodo xalaalaystay sababteed ay meherkii ku yeelanayso aarkaasi isaguna waa aar saxiixa maxaa yeelay shacbi baa wuxuu ka warinayaa can cali bn abi aalib cinda jumhuuri lmuxadisiinna shacbi wuu ka maqlay axaadiisii aahaar badan cali bn abi aalib oo ardaygiisu ah saas daraadeed aarkaasina cali bn abi aalib waa ka sugay wa min ariiqi saciid ibn musayab ayuu haddana أيها هذا لو حكورنا يعني saciid mansuur min ariiqi saciid musayab سعيد ku noqonaya qaala wuxuu قال وحوري wuxuu xukumay cumaru cumar radi allahu canhu عنه في ninka cinniinka ah wuxuu xukumay an yuajala in loo sugoo loo kaadiyo la dib dhigo sanatan hal sana ah rijaalu raggiisu xadiiskan raggiisu thiqatun waa rag lagu kalsoon yahay cinniinka waxaa la yidhahdaa alcaajizu can alwai ninka aan haweenta u galmoon karin licadami intishaari dakarihi xubinkii baan istaagayninba xubinkiisii taranka baa tabar dhigay marka kaasaa waxaa la yidhahdaa cinniin ninka aan xubinkuba u istaagaynin baa cinniin ah ninka noocaas cilladaasi hadday marka ku timaado isagoo reerkii qaba hal sana loo sigi buu yidhi cumar halkaasana hadduu waxba ka soo rayn waayo haweenta waa la fasaq haddii isagoo cinniinnimo uu ku guursadana oo ay sidaa isagoo cilladaa qaba ay ugu timaadana mar alla markay saa ugu timaado ogaato inuu cinniin yahay way fasakan kartaa laanna hawshii dhannaydee meesha loo yidmeeshaba ku haynin sooma hawshii meesha loo yidbuusa hayninba marka maxaa laga agjoogi waay ayadoo hadday rabto way iska agjoogi kartaa khiyaarkeeda waay laakiin hadday fasakanayso muxuu ahay way heli kartaa waay aarkaasina kii hore ee cumar buu la mid yahayo saciid ibnu sayab haddaan idhaahno ciisa min cumar way sugan tahay aarku waa saxiix taasay marka iyaduna ku xidhanta xadiidkii hore iyo aahaartan cumar iyo cali iyo waxay tilmaamayaan cuyuubta nikaaxa waxa fuqahadu u yaqaanaan taasay tilmaamayaan oo khiyaarka keenta cuyuubta khiyaarka keenta oo muxuu ahaay way fara badan tahay aad bay u fara badan tahay fuqahadu wax badan bay tiriyaan aadaar badanna waxaa ku yimid kuwo badan kuwo badanoo dumarka ku saabsan kuwo ragga ku saabsan muxuu ahaaye maalan xubinkiibaa go-an ninka muxuu ahaye cillado badanoo noocaasoo kaleeta maalan ma dhalo waa ma dhalays wuuna isu qariyey oo muusan u sheegin ibnuqayim baa aada baxdi fiican ka sameeyey oo weliba wuxuu keenay ahar uu cumar ka warin cumar laga warinayo ou leeyahay haweeneyba waxaa guursaday nin aan dhalin marka cumar baa arinta loo keenay wuxuu ku yidhi ma u sheegtay maya u sheeg buu wara markaad guursanaysa inaadan inaadan dhalin hadday sidaa kugu doorato khayr laakiin adoon dhalin haddaad u qariso ood isaga dhigto si nin dhalay oo nin dhalo oo kale isaga dhigto hadhow markay ku ogaatay inaadan dhalin khiyaar bay leedahay way fasaqan karta cuyuubtay ka mid marka cuyuub badan raggana waa jiraan dumarkana waa jiraan cuyuubta iyada ah wax nas-a ah oo marfuuca oo nebiga ka sugan oo inuu ruuxu khiyaar yeelan karayo ku tusayaay lama hayo waxaa ku soo arooray waa aathaar saxaabada ka sugan laakiin nebiga hal xadiisa lagama hayo aahaartaasayna fuqahadu isku khilaafeen oo midba meel maray qaar waxay qabaan waa jumhuurta eh cuyuubtu waa muctabaro ceeb aan ruuxan lagula joogi karin oo lagula noolaan karin oo ruuxii dhibsanayo haddii loogu yimaado ama ay ku soo baxdo ruuxa kale khiyaar buu leeyahay nin hadduu yahayna naagta waa furi karaa hadday haweenaydii tahayna way fasaqan kartaa sidaasi waxaa qaba culimmada badankood waana ra'yiga cumar ibnu cumar cali bni abi aalib awsaaci shaafici axmed abu thawr laakiin waxay isku khilaafayaan tafaasiisha cuyuubta lagu fasaqan karo qaarba qayb bay sheegayaan qaar qayb bay ka tegayaan qaar qayb bay meesha ka saarayaan taasay ku kala tegayaan laakiin mabda'a asal ahaan way isla ogol yihiin culimadaas qaarna waxay qabaan wax ceeb ah oo loo fasaqan karo maba jirtaba waana daahiriyada daawudun adhaahiri ibn xasmi iyo saasay ku tagaan ra'yiga aada mooddo inuu xoog badan yaho masalada uu ku xoog badan yaho waxa weeye waa ra'yiga ibnulqayim iyo kayrkii ay ku tageen ibn al-qayyim ibn iyo bacdu shaafiiciya ku tegey oo waxay leeyihiin ayagoon cuyuubta la kala qaadin ceeb kasta oo hadday addoon ku ooli lahayd qiimaheedii suuqa laga siin lahaa uu isdhimi lahaa hadday ku taalla haweeneyda xorta ah ama ninka xorta ay ku taallaayay ceebtaa iyada ah waa loo fasaqan karaa qiyaastuna waxa weeye waa inay tahay ceeb ruuxii uusan uu dhibsanayo noloshii inuu ruuxan kula joogaayo ayna u fududayn ceeb kasta oo noocaasa noocay dooniba ha noqotee fasaqa way keeni kartaa buu taqriiriyey ibnulqayim caleyh raxmatullah biduuni istitnaa maxaa yeelay cuyuubtan aad qaarna magacowdeen qaar la mid a ama ka daranna aad ka tagteen wuxuu leeyahay waa shay qiyaaska khilaafsan wa itiraad maaha kaana mafruud ama inaad sida qolada tidhi oo kaleed wax ceeb oo loo fasqan kara ma jirto dhahdaan waa war la garan karo inaad tidhaahdaan cuyuubtii o dhan isku mid ka dhigtaan oo wixii cuyuube isku mid ah xukumka wada siisaanna wax la garan karo laakiin inaad kala reereebtaan oo qaarna reebtaan qaarna soo celisaan taa iyadaa wuxuu leeyahay qiyaaska ma aha qiyaaska waa diidaysaa buu leeyahay ayib adiga waa masaladaasi waa iska masaa'il ijtihaadiya waay masaa'il ijtihaadiya waay laakiin mar walba waxay ku xidhan tahay ruuxu hadday adkaato inuu ruuxa kale la noolaado xataa isagoon cillo ku sheegin oo ceeb ku sheegin hadduu karaahaysto la noolaanshihiisa shareecadu qasbi mayso ilaa wa ilaaba hoos joog oo muxuu ahaay ku niyad jab oo ku rafaad la dhihi maayo laba mid hadduu ninku haweenta uusan rabin oo dhibsadana dee iska fur ilaa adigaa xadhigii gacanta ku hay soo maha dhib kuguma hayso hadday haweenaydii ninka dhibsatoy la joogi kari weydana hadda markaasi waxaa u furan khuluc baa u furan soo ma khuluc baan u furan haweentii nabigu u timi sal lay sl kuta rasuul ilaahayo ninkayga diinna wax kaga sheegan maayo dabeecaddii akhlaaqna waxba kaga sheegan maayo laakiin waxaan ka yaabayaa inaan yani waxa ku naarmuto inaan ku gaaloobaan ka yaabay ninkan saa u karahaysteen u nacay ah, halay dhaafiya ninkan markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam beertii uu meherka kuu siiyey ma u celinaysa habay tir meherkiiba celinaysaabaa lagu yidhi haabay ti rasuul ilahi weliba siyaadaan ku dari bay tiri ah, weliba siyaadaan u raacin naa siyaadada u kaadiye ma celinaysaa baa lidi meherki haabay ti rasuul ilahi isagii buu yeedho wuxuu yidhi fur wixii meherkaagana ka cesho ama ziyaadatu falaa baa riwaaya laakiin wixii siyaada maya waa masalada qulka la yidhahdo marka marka iyadoon wax ceebana ku sheegin dhibna aan ka sheeganin haddayba la noolaan weyday nebiguna khuluc xukumay haddii ceebo ay kula noolaan la'dahay meesha joogtaay waa kasii xag jirtaa ila ruuxa noloshiisii la dhibi maayo dadka in laysdhigo maa soo ma marka asal ahaan masaladu asal way leedahay yani salafkiina way ka sugan tahay aataarta faraha badan baa ku sugan amaa cuyuubta iyo kala qaadqaadideeda ceebaha matanaa fasaqle tani male miya tafaasiil fiqiya ijtihaadaad wey markaa kadib macnaha waxaa ka mid a ah arrimaha mudan muxuu ahaayey oo hadda fasaqa yeelan karaya cudurrada gudba cudurrada gudba ee dadku isu gudbiyaan ruuxu hadduu qabo haweeneyna uu guursanayo waa inuu u sheego inuu cudurkaa qabo wa ilaa tadliis iyo khayaana ku jirta haddaadan u sheegin haddii intaad saa ku guursato cudurkuna ay haalib tahay inuu gudbo oy u badan tahay sidaa uu ugu gudbo oo ay ku dhimato culimada qaar baa qaba magteeda waa lagugu leeyay maalan hadda cudurkan dilaagahe la yidhahdo aidiska ilaahay tabaaraka watacala ha inaga ilaaliyay maalin dhaweyd masala layga soo weydiiyey south africa nin soomaalidaa iska iska luntay oo duurka gashay ka mid a ah, ayaa cudurku ku dhacay inta badanna dadkaasuu ku dhacay ruux dhowr soon oo ilaa shan inta badan kuma dhaco cudurkii baa ku dhacay ninkii cudurkii markuu ku dhacay waxoogaa dibbuu usoo yara noqday masaajiduu soo yara galay isagoo iska yar roonaaday laakiin cudurkii hayo ayuu gabadh yar wuxuu ka doonay xamar gabadhii baa la siiyey waa loo meheriyey waa loo soo diray lagama warhayo isaga dadkiisu way og yihiin inuu cudurka qabo laakiin waa loo qariyey gabadhii tagtay wuu la aqalgalay markuu la aqalgalo waxoogaa dhowr bilood ay wada deganaayeen ayaa gabadhii cudurkii ku dhacay culimadii south africa joogtay masaladii laysku qabsay su-aal baa marka timidoo gabadhan cudurka ku dhacay ninkan inuu qabana la ogaa asaguna is ogaa loo qariyey gabadhan sida noqotay yaa lagu leeyahay xaqeedii waay su-aal adag bay noqotay baxsigeedii markaan fiiriyeyna waxaa fiican min baabi lwiqaaya is-ilaalin ahaan markii laysguursado in kashfi tibiya la sameeyo oo laysbaaro waa min baab yani waxa wey alwiqaayatu khayru min alcilaaj khaasatan awsaata oo cudurka cudurrada noocan oo kale ay ku badan yihiin macnaha marka waa mas'ale meesha ku jirta weeye ruuxa mas'alada khiyaarku kama madnaanayso waana maqsad sharci ah haddii ay jirto cillad uusan ruuxu ruuxa kale kula noolaan karaynin khiyaaru lfaskhi in la siiyo gabadha ninkana khiyaaru talaaq in la siiyo hada bilahi tawfiq wsal allahuma wasalam cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi wasalam